salaati ljamacati walimaama baabu bayaani axkaami salaati ljamaacati jamaacada salaadeeda axkaamteeda cadaynteediiba u baab yahay iyo walimaamati iyo imaamada wixii marka imaamada iyo kusaabsan imaamnimada waa israaciyey marka salaatu ljamaca walimaama labadaba axkaamtoodu halkaan xadiidka kusoo aroortay ayuu sheekh halkan kugu sheegay can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka qaala inuu yidhi salaatu ljamaacati jamaacada salaadeeda afdalu way ka fadli badan tahay min salaati lfaddi kelida salaadeeda afdalu way ka fadli badan tahay min salaati lfaddi kelinimada salaadeeda bisabcin wacishriina bisabcin wacishriina labaatan iyo toddobo darajatan min darajatin oo darajo ay ka fadli badan tahay labaatan iyo toddoba derajo mutafaqun calayh xadiidkii bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa usugnaaday can abi hurayrata bihamsin wacishriina shan iyo labaatan juz-an min juz-in oo qaybood shan iyo labaatan qeyb ayay dheer tahay jamaacadu salaada keligiis qofka u tukay wakadaa sidoo kale lilbukhaariyi bukhaari waxaa usugnaatay can abi saciidin abi saciidin alkhudri xaggiisa wa qaala waxa uuna yidhi darajatan meesha juz-an ah bihamsin wa cishriina darajatan buu yidhi shan iyo labaatan darajadood ayb xadiidkan awalan waxaa laga qaadanaa fadiilada salaada jamaacada ay leedahay fadliga jamaacada ay leedahay laga qaadana oo mar haddii la yidhi salaatul-jamaaca waxay ka fadli badan tahay salaada aada keligaa tukatay labaatan iyo toddoba derajo ama labaatan iyo shan derajo fadli baa marka jamaacada halkaas marka salaadii jamaacada ay dheer tahay qofka inuu gurigiisa ku tukado ama suuqiisa meelaha uu ku tukado ayb xadiidkan marka waa saddex riwaayo riwaayat abi saciidin alkhudri abi hurayra iyo ibni cumar midda ibni cumar oo hormariyey abu hurayra ku xijiyey iyo tan abu saciid oo u dambaysiiyey labada hore ibni cumar iyoiyo abu hurayra waa saxiixeynkay ku jiraan riwaayada abu saciidna bukhaari ayaa weriyey saxiixulbukhaari ayay ku taallaa ayb labadan marka riwaayo waxyaaba badan waa ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa kamida ah marka ugu horeyso eh, labaatan iyo toddobada iyo labaatan iyo shanta waa ku kala duwan yihiin oo abu saciidin alkhudri iyo abuu hureyre xadiidkooda shan iyo labaatan oo isku raacay xadiidka ibnu cumarna labaatan iyo toddobo riwaayo waxaa jirta ibnu cumar asagana kasoo aroortay oo odranayso labaatan iyo shan oo abu hureyre iyo waafaqayo iyo iyo abu saciidin alqudri daciif waay laak riwaayadaas oo riwaayada waxaa ku jiro cabdullaahi alcumari almukabar huwa daciifun cabdullaahi alcumari ayaa ku jira oo daciif ibnu cumar maaha cabdullaahi alcumari waxa weeyaan cubaydullaahi eh, iyo cabdullaahi waa kii musaqarka magaca midka ka ah waa waasiqa kan kalena almukabaru daciifun la dhihi jira marka cabdullaahi alcumari baa ku jiro idan marka ibnu cumar kama ansixin wax aan ahayn labaatan iyo toddobada ibn cumar kama aysan ansixin shan iyo labaatan kama ansixin isaga riwaayat ibn cumar wa shan iyo labaatan ma sheegeyso ayb weli riwaayat ibn cumar aan wadnaayo riwaayo waxaa jirta muslim ou la gooni noqday oo ibn cumar uu leeyahay salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfaddi bibidcin wa cishriina labaatan iyo dhowr darajatan u dhaha labaatan iyo dhowr marka midaan labaatan iyo dhowrta uu leeyahay bisabcintaa loo soo celina ila bidc marka la yiraha eray mujmal ah bidc waa mujmal saddex ilaa sagaal sagaalo udhexeeya maogtahay saddex ilaa sagaal u udhexeeya waa eray mujmal oo duubduuba waxaa fasiraysa marka riwaayada bisabcin ka dhehayso bidcinta inuu ujeedo bisabcin taasaa laga qaada khulaasada marka meeshaas maxaa kaaga soo baxaayo ibnu cumar riwaayaadkiisa midna bisabcin bay leedahay wa cishriina daraja midna bibicin wacishriina daraja ayay leedahay midna waa daciif oo bihamsin wacishriinay leedahay bikhamsinta waa daciif ibn xajar siduu leeyahay maxaa soo haray labadan kale bibidcinta waa mujmal waxaa lagu fasiraa bisabcinta riwaayaat ibni cumar waxay isugu soo arooreen marka waxay isugu soo urureen bisabcin wa cishriin labaatan iyo toddoba isugu soo urureen ayb riwaayaadka kale oo iyagu marka abu saciid alkhudri iyo abu hureyra labaatan iyo shan bay leeyihiin ayb sidoo kale labaatan iyo shanta ibnu mascuud aa weriyey xadiidkiis musnadkuu ku sugan yahay ayb iyo saxiix ibnu khuseyme ubay ibnu kacabna waa weriyey labaatan iyo shanta sunan ibnu maaji uu ku sugan yahay xaakim ahy marka xadiidka marka shan iyo labaatanka waa ruwaadiisu waa badan tahay shan iyo labaatanka waa abu hureyra waa abu saciidin alkhudri ubay ibnu kacab ibnu mascuud iyo in kaloo fara badan afar saxaabi ayaa afar dariiq waay oo saxiixa bisabcintana marka duruqdeeda waxa weyaan ibn cumar duruqdiisii waa marka ibnu cumar ardadiisa waxay uga wariyeen bisabcin wa cishriina daraja taa marka waxaa weyaan min xaysu xadiid waa mid daciifa ma jirto kulli ore saxeix bisabcinta iyo bihamsinta laakiin ruwaadiyay u badan yihiin bihamsin wa cishriina u badan yihiin xadiidkan uga wada hal makraj male shuduud meeshaan waxa la yiraha ma imaan karo shusuudka wuxuu imaan karaa xadiidka haduu hal maqraji leeyahy lianna xadiidkan ibni cumarna waa maqraj gaara uga sugnaayo abu hureyrana dariiq kale waa shuqul iskuma laha ahlucilmiga marka waxay isku khilaafeen bihamsin wacishriinadan iyo bisabcin wacishriina see loo jamcina marna laleeyahay labaatan toddoba derajo marna shan labaatan derajay dheer tahay see loo jamcina qaar maba jamcinina waxay yidhaahdeen riwaayada loo badan yahaan raacayna ay ahayd oo waxaa raajixay dhaheen bihamsin wacishriina ayaa raajix ah bay dhaheen bihamsin wacishriina raajix ay dhaheen bisabcinta waa marjuuxa baabka haddii raajixi marjuux ou noqdana xadiidka isagoo saxiix oo marjuux noqon karaa ogow daciif iyo marjuux laba istilaax oo kala duwan yes iska kaa dhexgelay qaar saasay dhaheen marka nacay marka waa laga fiicaya marka in la yidhaaho raajix iyo marjuux inta la geliyo la dhaho shan iyo labaatanka raajixa toddoba iyo labaatankan waa marjuux waxaa ka fiican in labada daliilba la camal siiyo labada xadiidba si loo camal siiyo ayaa ka fiican culummadii markii marka jamcisay iyaga culummada marka eh, jamcisay masaalig badan bay mareen ay ku jamciyeen qaar waxay dhaheen nebiga calayhi salaatu wasalaam mar walba wuxuu ka warramay wixii loo waxyooday markii hore shan iyo labaatan baa loo waxyooday haddana mar labaad toddobiya labaatana laga dhigay oo loo waxyooday marka mar walbana xaalad walbaana wixii loo waxyooday u sheegay oo arrintan waxay lamid tahay markuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo haweenka ku yimi saddex qofkay u saqiiraan naartay waxay uga noqonayaan xijaab markaasaa labana la yiri labana labana waa lamid ilaa aakhiri alxadiid marka waxay leeyihiin tan oo kale waxaa markii hore saddexda waxyi ahayd labadana markuu nebiga dhahaya labana waa lamid waxyibuu ku sheegay marka waa labadaba waa laba waxyiyo kala gaar ah marka hore shan labaatanay ahayd markii dambena labaatan iyo toddoba marka labaatan iyo toddobada badanaa marka ayaa marka qofka u hela saas qaaray qoladan marka waxa ay weliba ku xoojisteen qowlkoodan waxay ku xoojisteen alcadadu laa mafhuuma lahu usuululfiqiga marka la joogo cadadku wax mafhuuma male sida loo badan yahay baabulmanduuq almafhuum marka la joogo usuulka waxyaabaha mafhuumulmukhaalafaha in la camal siiyo diidayo waxaa kamid ah alcadad oo haddii cadad meeshan uu yaallo cadadkaas waxaan ahayn xukunka inaysan ku jirin lagama qaato waxaa kamid a matalan nebiga wuxuu yihi xaqu lmuslim cala lmuslimi khamsun muslimka muslimka kale xuquuqda xaqa uu kuleey waa shan ma la odhanaayo maadaama xadiidkan uu shan yiri lix ma noqon kara ma la dhahaa lianna cadadku mafhuum ma laha afcafu lmafaahiimu ku jira mafhuumu laqabka unbaa aada uga ayaa uga daciifsan mafhuumulcadadka iyo mafhuumlaqabka iyo xoog lama siiyo ayb marka halkaasna marka waa qabsadeen waxay dhaheen shan iyo labaatan markuu nebigu yidhi macnaheedu maba ahaba kama badan kara ajarka waa ka badan karaa leanna cadadka ila mafhuum ma lahen qaar saasay dheheen culamada kamida ah. waa laga fiican yaha lakataa laftirkeeda qaar kale oo culamada kamida ah waxay yidhaahdeen thawaabta ayaa kala duwan dadka jamaacada tukanaya thawaabta ay helayaan ayaa kala duwan oo arrintaana waxay ku xirnaane salaada sida loo dhammaystiro hadba sida salaada loo dhammaystiro oo xuquuqdeeda loo guto looguna khushuuco oo waxaa laga yaabaa dad jamaaco ku wada tukaday mid inuu labaatan iyo toddoba helo midna labaatan iyo shan helo maadaama uu ka khushuuc badan yahay midkan kan kale ama uu salaadii aad uga dhamaystiri og yahay ayagu marka qoladan qowlkooda waa maxay waxay isugu keeneen labaatan iyo toddobada iyo labaatan iyo shanta waxay u laabaneen salaada dhexdeeda wanaajinteeda waxaa laga yaabaa nin aada u wanaajiye labaatiyo toddoba inuu helo ninaan aada u wanaajinin shan iyo labaatanka inuu iska qaado marka tirada badan waxaa qaadanaya ninka salaada wanaajiye qaarna ayagoo qowlkan laftirkiisa qabay laakiin wax ku dareen waxay dhaheen arrinka toddoba toddobiyo labaatanka lagu gaarayo wuxuu u laabanaa salaadana wax u noqonayo oo wanaajinta salaada iyo waxaa kaloo u noqon karaa wax salaada ka baxsan sida masalan usoo diyaargarooday salaada waqti hore safka hore aada soo gasho eh, aada marka eh, masaajidka qofkuu ka dheeryahay oo kale oo ka tallaabo badan qofka masaajidka u dhow yahay midkuu ka dheeryahay waxyaabahaas ayaa toddobiyi labaatanka lagu helaa oo ninba ninka uu masaajidka kaga dheeraado hadhow oo uu in badan masaajidka usoo soconayo safkii hore ou gelayo yamiinilimaam imaamka midigtiisa oo ku tukanayo ilaa aakhiri maa qaaluu nacam takbiirat lixraamka uu kusoo gaarayo u la qabsanayo takbiirada koowaad imaamka marku allah akbar dhao allah akbar isna la dhahayo laati todobada zina ninkii salaada soo haleelo un ragcad ay dhaafta iyo kalena ama safka dambe ku tukada iyona shan iyo labaatanka u qaadana qaar saasay marka ku jamciyeen iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka ibnu xajar sida uu fatxulbaariga uu ku cadaynayo ibnu xajar marka ibnu ibnu ibnu rajab tanuu rajaxay isaga midaan ibnu xajarna arrintan waa rajaxeen laakiin waxbuu ku siyaadiye oo wuxuu ku siyaadiyey waxay tahay toddoba iyo labaatanka salaada jahriyada ku khaas ajarkeeda leanna wuxuu yidhi inta hadda aan soo sheegnay salaadaha oo dhan waa wadaagaan inta hadda aan sheegnay oo in masaajid safka hore lasoo galo meel dheer looga yimaado ee allahu akbarta hore lala qabsado yacni lagu khushuuco salaadaha oo dhan waa isla wada leeyihiin jahrigu laba waxuu dheeryahay laba wax waa maxay imaamka inaad dhegeysato insaaf kuwa imaamka qiraa'ada akrinaayo dhegeysanaya adig salaadaha kale male dhegeysigaasoo kale ma qabaan ayaga midda labaad waxa ay tata taamiinka aamiinsiga ood imaamka la aaminsanayso waxay keenaysaa malaaigta haddaad adiga iyo imaamka iyo iyo aamiinta malaaigta hadday iswaafaqaan dembigaaga hore waa la dhaafaa yiri nabiga calayhi salaatu salaam idan fadiilo jahriyadu ay la dheer tahay liana siriyada mama maqli kartid imaamka waktiga waa aamin yiri wakti kale inaydnan isla dhihinaa laga yaaba imaamka uu kaa horreeyey ama adiga aad ka horreysay laakiin jahriyada waa laysla dhaha aamiinta sooma marka salaada maqrib iyo cishaha labada hore maqribka cishaha iyo salaada eh, subax iyagu waxay dheer yihiin salaadaha kale labadan shay marka ibnu xajar xoleel baciid maa labay labaatan iyo toddobada inay salaadaha jahriga ay wataan siriga lisaan labaatanka ay wataan waa ijtihaad qofwaashin baa la damcinaa danasma aha laakin qowl muxtamal ah lana fadaailun baa la jamcinaya jahrigu siriga waa la wadaagaa fadaaisha bal wuxuu dheeriyaa labadan waxyaabood oo in imaamkii lala aaminsado iyo iyo in la dhegeysto qiraa'ada imaamka <coughs> marka inahaasa marka ay kusoo koobeen culamada naam marka khulaasatl qowl waa maxay toddoba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka waxay u laabaneen salaada diyaargarowgeeda aada usoo diyaargarooda iyo sida aada u tukato waxaa laga yaabaa salaadan inaad labaatan todoba ku hesho midda soo socotana aada shan iyo labaatan heshaa laga yaaba leanna aad ka khushuuc yar tahay oo ka aada ka diyaargarow yar tahay ma fahamteen meesha xadiidkan marka macnihiisa taasaa laga sheegay waxaa kale culimmadu ay ka hadlaan sidoo kale cadadkan markii la sheegay tamyiiska ka dambeeyo waa isku khilaafeen riwaayaadka xadiidka ibnu cumar iyo xadiidka abi saciidba darajatan baa ku timid bisabcin wa cishriina xadiidka abi ya xadiidka abi saciidin alkhudri waxaa ku jirta bisabcin wa cishriina waxaan ujeedaa bikhamsin wa cishriina darajatan xadiidka eh, ibn cumarna bisabcin wa cishriina darajatan daraja iyo daraja xadiidka abu hurayra waa marka riwaayaadkiisa midka ay kala duwan yihiin marna waxaa lagu wariyey juz-an marna waxaa lagu wariyey eh, darajatan marna waxaa lagu wariyey salaatan mar wuxuu yidhi riwaayada abu hureyra bihamsin wacishriina daraja mar bihamsin wacishriina salaatan mar bihamsin wacishriina juz-an marka ibnu xajar wuxuu leeya waa min tasarufi ruwaah ruwaadda xadiidka warinaysa ayaa macno ku wariyey qaar waxay dhaheen salaatan qaar juz an ay dhaheen qaarna darajatan dhawaan isku macno riwaaya bilmacnaa baa ku jirta xadiidka abu hureyra marka laakiin xadiidka ibni cumar iyo abi saciid waa riwaaya bilafdi ayb intaasaan marka uga baxaynaa xadiidkan waxaana laga qaadanaa jamaacada fadligii waan abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala rasuulka inuu yihi waladii nafsii biyadihi waladii ilaahay baan ku dhaartay nafsii aniga nafsadeyda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan allah nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaan nebiga marka waa u badnaay dhaartaas aladii nafsii biyadihi asxaabtuna waa u badnaayeen waladii nafsii waladii nafsu abi hurayrata biyadihi ka abu hurayra nafsadiisa ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waa u badan yihiin hal marna kuma aynan dhaarin dhaaranin waladii nafsii biqudratihi ma aysan nebigana ereygan waa kasoo noqnoqday waa kasoo noqnoqday waa kasoo noqnoqday yawm min alayaamu biqudratihi dhehlaay si bal dadku ay u fahmaan biyadiidan in biqudratihi laga wado laakiin inuu intaasoo jaariiri kullina biyadihi ay tahay marka yadda ilaahay subxaana watacaala marka xadiidka yadda ilaahay ayuu sugaa mar hadduu nebiga ilaahay gacan oo ugu qowlayba ku yimi marka haddaw adiga maskaxdaada lama rabo inay soo gasho jaarixa iyo wax lamida ah inay gacantaada soo gasho oo inay hemigaaga eh, uu soo galo maskaxdaado oo aad tihaahdid hadhow yaddu waa jaarixay ahayd mar hadday jaarixa tahayna waxay ka koobantaa fal acdaa iyo xubno iyo dhiig iyo waxaas baabkaas inaad maskaxdaada gelisaan khalada marka hore shaydaanaa kuu meeyi leanna haddaad marka horeba aada ictiqaadiso ilaahay iyadow leeyahay isaga laaiq u ah oo kayfiyadeeda annaga ma naqaano haddaad intaas ku gaabsato nabadgeliyaad ku jirtaa laakiin haddaad tiraahdid wax kale iyo baabab kale aada gasho shaydaankaa markii hore wuxuu kuu meeriyey jaarixadan markii dambena naskuu ku agmeeyey nimankan laba dhibay ku jiraan oo mutakalimiinta oo ashaacirada iyo keyrkooda culummadu waxay idhahaan eh, eh, shabbahuu awalan uma cadaluu taaniyan markii marka hore tashbiihay galeen maskaxdooda tashbiihay soo galeen kadib wixii haddana haddana sifadii diideen oo tacdiileen marka labadaba ayagaa isku ah mushabihana ayaga ah mucadilana ayagaa isku ah laakiin qofka ahlu sunnada markuu yad sheego ma soo gelaysa macnaha waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay laqad hamamtu laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa hamamtu waxaan hamiyey an aamura inaan amro bixadabin eh, xaabo fa yuftadaba lasoo xaabo guro marka uma markaa dabadeed aamura aan amro bisalaati salaad aan amro fa yu-azana loo adima lahaa iyo salaadaas uma markaa dabadeed aamura aan amro rajulan nin faya si u tujiyo annaasa dadka tujiyo uma markaa dabadeed ukhaalif aan wey uma markaa dabadeed ukhaalifa maa idin dhiga uma markaa dabadeed ukhaalifa aan weydaarto ilaa rijaalin rag guryahooda aan u weydaarto aan u dib maro laa yashhaduuna aan xaadiraynin rijaashaas oo laa yashhaduuna aan xaadiraynin asalaata salaada fa uxariqa aan gubo markaa calayhim iyaga korkooda buyuutahum guryahooda aan ku gubo an guryaha kusoo gubo waaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaayo low yaclamu axaduhum midkood haddii uu ogaan lahaa annahu isagu yajidu inuu helaayo carqan laf samiinan buuran oo cayilanoo hilib uu ka buuxo aw amase mirmaatayni laba mirmaat mirmaatayni marka waxaa la yidhaha majinta ariga hilibka kudhex jira dhexdeeda kudhex jira ayaa mirmaah shay yani xaqiiro yar wa maogtahay midda horena carqan carqan samiinan hilib weyn wa labada xaalood marka wax weyn iyo wax yarba nebiga waa ka hadla sala allahu alayh wasalam ow amase mirmaatayni majinta ariga hilibka hilibka kudhex jira dhexdeeda meesha qoobka ariga qoobkiisa hilibka kudhex jira xasanatayn oo wan wanaagsan la shahida alcishaaa cishaa iyo xaadiriha hadduu ogyahay cishaa waa imaalahay waa xaadiriha muttafaqun caleyh xadiidka bukhaariy muslim baa soo saaray walafdi lilbukhaariyi lafdigana bukhaari baa iskala xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka ugu horeysa waxay tahay dhowr axkaam kow xukunka ugu horeeya wuxuu salaatu ljamaca inay waajib tahay culimaduna isku khilaafeen oo qaar waxay salaatu salaatuljamaaca waa waajib cayni ah yan cayni markaan le waxaan ujeeda waajib qof walba laga rabo ilaa qofkii cudurdaar leh ma qofki aan cudurdaar lahayn waajib laga rabo dushiisa yani waajib cayni qof walba laga rabaan ujeeda ninkii cudurdaar leh de xariska waa ka dhacaa markaas ayb inay waajib cayni tahayna waxaa ku tegay cadaa ibnu abi rabaax awsaaci imaam axmed iyo jamaaco muxadisiinta shaaficiyada kamid a ah oo ay kamid yihiin abu thawr iyo ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo ibnu xibaan afartaas culamo oo culamada shaaficiyada lagu tiriyo oo muxadisiinta shaaficiyada ah waxay ku tageen eh, afartoodaba waxay ku tageen waajib cayni in qof walba laga rabo ayb waa cadaa awsaaci axmed iyo jamaaca muxadisiina shaaficiya ka abi thawr wabni khuseyme wabni lmundir wabni xibaan ibnu xajar asaasoo naqlilaha sheega imaamu shaafici iyo akaru asxaabihi waxay ku tageen asxaabtiisa badankood iyo isagaba waxay ku tageen inuu yahay fardu kifaaya fardu kifaaya jamaacadan waa fardu kifaaya markuu le waxuu ka wadaa qola hadday jamaacadii tukatay oogto kuwa kale dembiga waa ka dhacaa laakiin ajriga jamaacada kuwii oogaya iskale jamaacada hadday kulligood ka wada tagaanna waa wada dambaabaya waana lala dagaalama leanna maxaa yale waxay ka tageen shay yani shareecada kamid oo ku cad shareecada shay yani shaciira min shacaa'ir alislaam ayay ku ijmaaceen inay ka tagaan waa lala dagaalamaa marka aadaanka hadday ka tagaan waa sidoo kale hadday ka tagaan jumcada waa sidoo kale hadday ka tagaan jamaacada waa sidoo kale waa kale ayb marka imaamu shaafici iyo bad saas isagu qabaa qaarka maalikiyada iyo xanafiyada iyo saas ayaguna qabaan badankood qaar kale oo culimmada kamidana waxay qabaan sunna mu-akada inay tahay sunna mu-akada inay tahay ayay qabaan qaar culimmada kamidana marka saddexaas qowl baa masalada ku jirta qowl kale waa jiraa daawuud ibnu caliyna daahiri ou qabo daahiriyadu ay qabaan ay leeyihiin waajib maana bal waaba shardiba shardiba oo salaad haddaan jamaaco lagu tukanin maba ansaxaysa leeyihin qowlkaas marka daahiriyada qabo xogaa wujuubkii ayay waxay ku dareen shardii bay ku dareen shardiga waajibna waa labay kala yihiin marar badansan sheegay waajibka qofka odhanayo wuxuu leeyahy waa ansaxay salaada kaliga aadtuko ah laakiin waa dambaabaysa haddaad marka jamaacadi ka tagto adiga laakiin daawuud iyo waxay leeyihin salaada maba ansaxaysan sideeda haddaan jamaaco lagu tukanin shaykhulislaam ibnu taymiyan waa u nusrayna qowl noocaas oo kale ibnulqayimna saasoo kale moodaa inuu u nusrayna oo waxay leeyihiin baciid ma aha qowlka odhanaayo ma ansaxayso salaada xataa haddaan cudurdaar jirin qowl noocaas oo kale marka laakiin taa iya waa saxiix maaha raajixna ma aha ayib intaas marka waa aqwaashi xagga adilada maxay noqona marka daliilkan hadda xadiidkan aan hayno wuxuu nas ku yahay daliilna ku yahay jamaacadu inay waajib cayniya ay tahay waajib qof kasta laga raba ay tahay lianna wejhu istidlaalka marka waa maxay xagee ka daliishanaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam dadka aan masaajidka imaaneynin oon jamaacada ku tukanaynin guryaha inuu ku gubowda maay nebigana shay sunno ah ama fardu kifaaye ah dad gurigiisa jooga ma ku gubaayo ma fahamteed cuquubada qof in la gubo keeni kartaa maxay noqon kartaan waa waajib oo ka tegay ama xaaraam oo korayo shay sunno ah qofka ka tago ma la ciqaab intaas la-eg looma geysto ma fahamteed ayb marka maxalushaahidka meeshaas waa xadiiskan lidalika culimmada qabto jamaacadu inay waajib tahay bukhaari baa ka mida ah, oo waxa uu yidhi baabu wujuubi salaati ljamaacati kasoo baabaysa waxa baabkan wuxuu baab yahay yii cadayn la cadaynaayo jamaacadu inay waajib tahay markaas kadib wuxuu yihi waqaala alxasanu alxasanu albasri wuxuu dhahay buu yihi in manacathu ummuhu hooyadiis hadday u diido can ilcishaai salaada cishaha ah fi ljamaacati inuu ku tukado shafaqatan dhimrin ay u dhimrinayso darteed lam yudichaa ma adeecahay waalidka laguma adeecayo bukhaari afarkaasoo keensaday isagana fiqigiisa oo muujiyey jamaacada waajibnimadeeda ayuu sheegay kadib afarkaanoo keenay caadadiisuna waxay tahay fiqigiisa wuxuu ku xoojiyey aahaarka ayuu ku xoojiyey kadibna xadiidkaanoo keenay ka marka wujuubkeeda waa waa waa waxa weeyaan lagama leexleexa culimada odhanayso waa fard kifaa'iya ama waa waajib ama waa sunna muakada ayagu waxay deliishanayeen eh, xadiidkan xadiidkii hore oo waxay leeyihiin salaatu ljamaacati afdalu baa lii salaada jamaacada way ka fadli badan tahay baa lii eh, salaati lfadi bisabcin waishriina daraja laatii toddoba derajo waxay leeyihiin marka jamaacadii markay labaatan iyo toddoba noqotay salaada aada gurigaaga ku tukatana maxay noqotay hal xab xalay noqotay idan marka waxaa laga qaadanaya inaysan eh, dembi ahayn oo waajib ahn mar haddii hal loo sugay ugu yaraan hal fadli hadii loo sugay laakiin daliilkaas isaga wuxuu xujo ku noqon karaa daawuud iyo kale ragga daahiriyada daliil uu ku noqon karaa ninkii yiri salaada jamaacada salaad aan ahayn ma ansaxayso qofkii dhahay ayaa loo daliisho karaa xadiidkii hore oo la dhihi karaa salaadiisa waa ansaxaya lianna hal xabaa loo sheegay asaga meesha kan kale laatii toddoba uu ka qabo laakiinse culummada odhanaysa waa waajib salaaduna waa ansaxe xadiidkaas xujoma ma ku noqonayo iyaga korkooda xujo kuma noqonayo leanna adoo halkaagii qaatay ayaa dhinac kalena dembi aad ka wadataa waa suurtoobi kartaa taas salaad iyadoo kaa ansaxday yaa haddana dembi korkaaga u ahaan karaa qofka hadduu ku dukada mara xariira salaada haka ansaxday ha ka ansaxdo laakin dembib dmbi dembina waa la noqday soo maa ana marka saas iyo culamada qaarkood afcalu tafdiilka mar walba ma keeno laba jaanib lakala fadilayo culamada qaarkoodna saasay uga jawaabeen oo waxay leeyiin marka lale afdalu macnaheedu maaha dadkaana laga fadli badan inay waxhaystaan ayaga laftirkooda ibnulqayim saas yili waxauna keensanaa eh, asxaabu ljannati yowmaidin khayru mustaqaran waaxsanu maqiilan waaxsanu maqiilan afcalu tafdiil wey ahlu jannada ayaga ayaa ka qayluulsa yani meel lagu qayluulsado ama qayluulsi iyaga ayaa uga iyaga ayaa uga fiicnaan badan ahlu naarka afcalu tafdiilkan laysa calaa baalihi oo macnaheedu maaha ahlu naarkuna inay qayluulsi qabaan laakiin ahlu jannada ay ka fiican yihiin bis ma ah xabad ahlu naarka mahay qayluulsi maaha marka afcalu tafdiil laysa calaa baalihi laala dhahaa laakiin marka wararkaas hadda waxaa ka roon in la yiraaha xadiidkii hore iyo xadiidkan ms hor imaanayn kana wujuubo sheega kaas kalena in ninkii keligiis tukaday salaada ay ka dhacday hal xabo ou helay hal salaad halkii salaadoo laga rabay inuu gutay oo helay ayb xadiidkan waxaa kaloo marka imaan karta ishkaal ishkaalka wuxuu yahay muxuu nebigu gubi waayey marka dadka muxuu dadka u gubi waaye ayaa la dhihi karaa wuxuu gubi waayey ibnu daqiilciidaa ka jawaabay sababta u gubi waaye waxay tahay naaga iyo ilmaha guriga joogi marka naagahan ilmahan jamaacada waajibkuma ah marka taasuu nebiga u diiday mar haddou laakiin hamiyey nebigu shayga uu haminayo ficilkiisa waa inuu banaan yahay shay ficilkiisa uusan banaanayn maba ku haminayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka bimujaradi hamihi yadullu calaa cuquubadan inay mutaysteen dadkan waxaa kalaa marka xadiidka culamada qaarkood abulweliid albaaji iyo kale waaba si aan fiicnayn xadiidkan uga jawaabaya oo waxay leeyihin xadiidkan kharaja makhraja zajri laysa calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisa maba ahaba waa iska canaan hadalka rasuulka in meeshaas la dejiyo waa laga fiican yahay nebiga intaan warka wax ka keenay wax yar maaha in la yihaaha waa iska zajri bis qaarkoodna waxay dhaheen munaafiqiintu xadiidkan ku degay wax nebiga uu ka hadlaa waa munaafiqiinta bidaliili jumlada dambe hadduu masaajidka ku og yahay la filiba waa imaalahay munaafiq dabeecadiisu ay dhaheen taas laakiin jawaabta waxay noqonee tarkuljamaaca waa calaamad munaafiq ah waxay rabtaba ha ahaatee jamaacadoo laga taga laftirkeeda waa calaamad munaafiqnimo ah. lidaalika wuxuu leeyahay eh, xadiidkii ibnu mascuud saxiix muslim ku sugnaa mawquufka ahaa ti oo ahaa waxaan is arkaynay u yii ibn mascuud eh, ninkii rabo eh, eh, sunooyinka wanaagsan waxaa a jamaacadana ah ha laazimo falyati ilaa haa ulaai salawaat xaytu yunaadaa bihina meel kastoo laga naadiyo ha yimaado salaadan xay cala salaa laga leeyahay meel kastoo xay cala salaa laga leeyahay ha yimaado markaasu wuxuu ku daray waxaan is arkaynay yii waina rajula layuhaadaa bayna rajulayni waxaan arkaynay ninka iyadoo labada garab laga soo gelayo xataa yuqaama fi safi safki ilaa laga joojiyey maa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun munaafiq unbaa jamaacada ka hari jiray munaafiq maahan qof kale kama hari jirin jamaacada marka haddii jamaacadii qof munaafiq maahan cid kale kama hari jirin la yiri de tarkigaas laftirkiisaa wuxuu keenaya markii dambe nifaaq ku gelinayo walciyaadu billaahi marka masaladan dadka soomaalida iska fowdaysaan ilaa xaddi maa kuma dadaalaan waxaa weeyaan marka guryaha isaga tukanayaan hadday rabaan cudurdaar la-aan iyagona cudurdaar hadda aan haysanin waxaa laga yaabaa mararka qaarkooda in marka ay ay iskaba fududaystaan salaadda markay qoraxda dhici rabtaa ay iska dukadaan khaasatan dadka lagu ibtilayay fadhi ku-dirirada iyo sheekada maalaayacniga iyo dadka lagu ibtileeys iyo qaadka iyo salaada aaday u dayacaan marka salaada dayacaad uma roona marka dhalinyaradana waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan salaada khusuusan jamaacada waktiga yani khaasatan salaada subax iyo salaada eh, salaada cishaha oo kale in aada loogu dadaalo cishahana sheeko ku dhamaada salaada subaxna dadku badanaa iska hurdooda marka in aada loogu dadaalo salaada subax iyo taas maxaa yeele ninka labadaada ku dadaalo laba ajarba waa leeyahi hadda cishaha ninkii jamaaco ku tukada nisfina kaana waa qaama nisfa leyli udhigan ninkii salaad subax ku darana fakaanamaa qaama leyla kullahu adoo adeenkiga dhan taagnaaya lamidka xagga ajir haddaad jamaaco ku tukato midda labaadoo kale waxaa iyadana ku jirto qofku kartimaba yeelo karaba haddaanu daacadaas ku dadaalin hadduusan daacadaas ku dadaali karin dad iskama celin karan cadow iskama celin kara dadka cadow waxaa uga sokeeyo naftooda midka ku dhex jiro naftooda hadday la dagaalaan daacada kula dagaalamaan beri goob banaan waa iska seexo marka xadiidkan axkaamahaas iyo waxyaabahaas ayaa marka eh, laga qaadanaya waladii nafsii biyadihi ayaa macbuudka nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay low yaclamu axaduhu midkood hadduu ogaan lahaa annahu yajidu inuu helaayo carqan laf samiilan oo buuran hilib uu ka buuxo ow ama samirmaatayni laba mirmaad mirmaaha mirmaatayni waa jamcu mirmaah waxaa lagu fasiray marka maa bayna hilfay shaati rida labadeeda marka qoobka hilibka yarkaa udhexeeya dhexda uga jarjara xasanatayni oo wan wanaagsan marka akfashta isagu macno kale uu ku fasiro wuxuu yidhi mirmaatayn waxaa la yidhaha cayaar oo dadku ay cayaari jireenoo warmo waxay ku cayaari jireen leebab af badan ayay isku tuurtuuri jireen leebab af badan ayay waxay ku samey jirtay ciid kuusaan ayay leebabkaasi marka ay ku kabdhow ay ku samey jireen ay shiishka iyo waxaasoo kale markay isku baxayaan ayay ku dheeli jireen ayb macnahaasoo marka akfash ku fasiray shawaahid waxba u keena laakiin ibnu xajar iyo waa diiday maxaa yeelay tasniyadaa diideyso mirmaatayni mar haddii la tasniyeynayo laba laga dhigay inaan loo jeedin waa iska caddahay marka cayaarta leana cayaarta lama tasniyeyna marka intaan dambe marka waxaa laga qaadanaya dadkan inay yihiin de qof adduun adduun fiican iyo adduun aan aada u fiicnaynba haddii la siiyo waa nin marka uu diinka ugu jiro shilin iyo adduun ugu dhex jiro calaamad marka xun wa salaada cishaa waa imaalahaya ficlan dadka hadda muslimiinta dhaqankooda saas u bata hadii meel wax laga qaybiyo dadka wax ka tiro badan marka diin iyo dacwo iyo dadnimo iyo yani iyo iyo iyo cilmi hala barta la dhahaan wax ka tirayar ama hala sabro kitaab intuu ka bilowdo laga dhameeyo haloo sabro wax ka tirayar dadku mal dadkaan ka hadlahaana cawaamta keliya ma aha hataa waxaa kamid a yani dadkan ducaada laftirkooda iyo dadka yani eh, dhalinyaradii laftirkooda waa ku dhex jirta eh, yani qaab noocaas oo kale waa ku jira marka dadku fakri unbay ka cabsanayan laakiin faqri ilaahi subxaana watacaala de qofka haninimada ilaahay baa bixi karo qofki inuu diinkiisii marka noocan ma ou tanaasulaad ugu sameeyo liajli addunya wax fiican ma qofkii eh, waxaa laga rabaa waxyaabahan inuu adduunyadan inuusa qiimeyna jamaacada ka qiimaha badan labaatan iyo toddoba derajo ayuu ka tegaa haddii hal laf hiliba masaajidka lagu qaybina la yiraahdana waa imaana bal fiir marka ninkaas faham daradiisa laakiin toddobadan derajo darajo marka la yidhaho darajaadka jannada darajaadka jannada intay isku jiraan mutafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariy wacanhu waxaa laga wariyey isla abu hurayra qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yihi adqalu salaati salaad midda ugu culays badan cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda salaatu lcishaai cishaa salaadiisa wa salaatu lfajri iyo salaada subax walow yaclamuuna haddii ay ogyihiin maa fiihimaa wax ku sugan labadaas sano dhexdooda laatowhumaa waa imaa lahaayeen walow xabwan gurguurad baa ku imaadeen walow xabwan ibnu abi shayba riwaaya isaga wuxuu ku daray walow xabwan cala almaraafiqi warukabi ayagoo xusullada jildaha ay ku socda xataa waa imaa imaalahayo waxaa ajir ku sugan marka dadka aan imaanaynin ajarkeedaa ka qarsoon macrifo fiican ayaanay lahayn ilaa hadday macrifo fiican ilaahay ulahaa lahaayeen oo ay sawaabta suurayso lahaayeen oo ay maa lahaayeen asqalu salaad salaad midda ugu culays badan cala lmunaafiqiina munaafiqiinta korkooda salaat alcishaai wa cishahana de wuxuu uga tegayaa waxay tahay baashaal iyo sheeko iyo waxlamida ah. wa salaatu lfajrina salaada fajra laba xaalad u ma waa jiifaan ama hadday isdhihi lahaayeen soo kac dad idin arkaayo malahaysiiy taana waa lagu celiyey cishaha iyo fajrka waa mugdi dadka lama arko marka saas darteed ma imaanayo cishihii iyo fajir salaadii subax iyo salaadii cishaa ma imaanayo leanna wax arkaa ma laha munaafiqiinta dad istutuso wada yuraa-uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan buu ilaah yiri subxana watacaala labadaas salaad wax arkaayo ma laha saas darteeda waxay leeyihiin ayay u dhuumanayaan is u wacanhu qaala ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga waxaa u yimid rajulun nin acmaa oo indhoola ah ninkaasoo acmaa indhoola ah faqaala waxau yihi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow ibn umi maktuum u ahaa ninkan laysa lii aniga iima sugnaanin qaa'idun mid i hogaamiyo yaquudunii oo i hogaamiyo ila lmasjidi masaajidka iisoo hogaamiye farahasa lahu nebigu waa u rugseeyey ka baxoo yidhi marka waa yahay oo jamaacada waa kaga rugseeyey falamaa wallaa markuu jeestay dacaahu waa u yeeray faqaala waxa yidhi hal tasmacu nidaa aadaanka ma maqlaysaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax ma maqlaysaa hal tasmacu ma maqlaysaa annidaa aadaanka bisalaati salaada la adimayo qaala nacam buu yidhi ha waa maqlaa qaala waxau yidhi faajib soo ajiib buu yidhi marka hadaad ma maqlaysa aadaanka waa dhamaata rawaahu muslimun xadiidkan muslim baa weriye haddii marka cid loo ruqsaynayo jamaaca salaatu ljamaaca hadday sunno tahay ninkaan indhoolaha laga dayi lahay ila shayga mustaxabkaa ruqso uma baahno laakiin shayga marka casiimada oo adagoo weliba si aad a ah laysugu jasmiyey waa waxa weeyaan waa waajibkooda marka ninkaan noolaha nebiga rukso isii ma maqle aadaanka rukso kuma hayo imaam marka haddii in dhoola rukso la waayey in indihiisa qawn baadoola inuusan adilada marka u daliilkaa ah qur-aanka dhexdiisa wujuubka jamaacada warka cumar raakixiin warkacuu rukuucan maca araakiciina dadkii rukuucay la rukuuca kaligaa iska rukuuc lama dhihin waana amar midda labaad waxay tahay waxuu soo deliishaday alimaam ibn lqayim qawluhu tacaala yawma yukshafu can saaqin wayudcuuna ila sujuudi falaa yastadiicuun khaashicatan absaaruhum taraaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun iyagoo saalimiin oo yani aan aafahaysanin ayaa sujuudda loogu wici jiray salaadaa loogu yeeri jiray ma aysan imaan jirin marka aydan laftirkeeda cumuumkeeda waa soo gelaa buyi alimaam ibnulqayim kitaabkiisa asalaatu wa xukmu taarikiha baxsi fiican uu ka qoray ibnulqayim qolada diidaysa adiladooda qolada ogol waajib waajibinaysa adiladooda waxaasoo dhan u keenay marka iyo jawaabahooda xadiidkan marka iyo miska imaanayaan itbaan ibnu maalik markuu nebiga waa kii ku yidhi yaa rasuul allah qad ankartu basarii araggaygaan inkiray yiri yacnii indhoolaan noqday yiri indhiiba iga xumaaday waadi iyaa marka meelahan dooxo iyo togad iyaan soo maraa wax qaa'id iyo hogaami io hogaamiyaa ma heli kari marka waxaan rabaa inaad gurigayga iigu tukatid meel aan ku tukado inaan ka samaystaan rabaa guriga kaale meel iigu tuko si aan meeshaas ugu tukado salaadaha qoomkaygana aan ugu tujiyo laakiin nabiga ka aqbalaya u yiri hadda waayo kaasba indhoolow ah kanna waa indhoole maxaa labadooda kaasna loogu rugsayay kan aan loogu rugsaynin ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu leeya waxaan loogu rugsaynin waaa kaa waxaa loogu rugseeyey aadaankiisa maqlaynin gurigiisa inuu fogaaya dhici karo oo aadaankaba uusan maqlaynin xadiidkaana nebiga aadaanku ku xiray hal tasmacu nidaa buu ku xiray aadaanka ma maqlaysaa haayo yiri damar haddaad maqlaysa rukso male laakiin citbaan nebiga inuu ogaaya dhici karta inuusa aadaanka maqlaynin guriga uu ka fogaa masaajidka qofka haddii masaajidka uu ka fog yahay gurigiisa baxaytu haddii meel kore la koro codkuna uu degan yahay nin cod dheer uu adimo intii uu codkaas gaarayo jamaacada waa ku waajibeyn wixii codkaas marka uusa soo gaaraynina waa u fiican taha inay imaadaan laakiin wujuubkeeda laguma degdegi karo ayb marka rawahu muslimun xadiidkan muslim ayaa weli marka xadiidka waxaa ka waxaa laga qaadanaa nidaha inuu ku xiran yahay jamaacada wujuubkeeda wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma can inabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal laakiin eedaanka marka laga hadlaana ogow yani waxaa waxaa lagu xambaaraa wabciga nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebiga yani marka uu leey hal tasmacu nidaa nooca aadaanka uu sheegayo ayaa xadiidka lagu dhisayaa mar walba oo waa maxay xilliga nebiga makarafoonno ma jiri jirin waaweyn qofku maxaa bilaal oo cod dheera adimi ah jira meel karoona kori jira taasaa laga qiyaasana qofkii meel dheer dou koro sawtiga uu ku adimo cod dheer ah jawguna degaya laakiin magaalooyinkan waxaa laga yaabaa mararka qaar adoo masaajidka guriga ku dhegan degan inaadan maqlin liajli buuqa magaalada ka jira dartiis ruqso ma lihi taasoo kale ma dhehays aadaanku ma maqlin ani maanta aadaankii ma maql iyad ka ma soconaysa tan kale waxaa laga yaabaa mikrofoonka codkiisa inuuba gaaro degmadan inuu hal masaajid ay leedahay mikrofoonkiina uu gaaraayo de ninka nin hadduu waktigaas soo baxo salaadii way ka tegeysa kaasoo kalena ma la dhahayo jamaaca ku ku ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaala wuxuu yihi nabiga man samica nidaaa aadaanka qofkii maqlo falam yaati aan imaanin falaa salaata lah wax salaad uma sugnaanin ilaa min cudrin cudurdaar maahan ilaa min cudrin cudur inuu haysto cudurdaar maahan cudurdaarku waa badan kara qof eh, markii eh, salaadii la adibay ama aqimaadeeda la joogay inuu masalan xaajo oo u baahda musqul oo u baahdo o kale musqushiina marka intuu ku jiray ay jamaacadii dhaaftay ama wax lamida ama cuntaa u taallo waxyaabihii acdaarugu jamaaca hore usoo sheegnay horaan usoo marnay cuntadii u dhamaysana hadduu dhamaysto salaadiina dhammaato khalaas qofkaas waa cudurdaar oo jamaacadii ugu haysa wahaakada iyo wixii kale marka cudurdaar rasmi a ah noqon karo ayb man samica anidaa qofkii maqla falam yaati aan imaanin falaa salaata lahu tan hadda waxaad moodaa in laga qaadanayo shardiba inay u tahay jamaacada mar haddii layihi salaad male maxaa loo jeedaa laa salaata lahu falaa salaata lahu uma sugnaanin ilaa min cudrin rawahu ibnu maajah wadaara qutniyu wabnu xibaan walxaakim wa isnaaduhuna calaa shardi muslim isnaadkiisana oo calaa shardi muslim xadiidkan laakin rajaxa bacduhum culamada qaarkood waxay rajixeen waqfahu xadiidkan mawquuf yahay ibnu kathiir kitaabkiisa irshaad lfaqiha wuxuu ku yidhi rawaahu abu daawuuda wahada lafduhu wabnu xibaan fii saxiixihi biisnaadin saxiixin isnaad saxiixa ah. ilaa anahu ruwiya mawquufan isagoo mawquufase waa la weriyey xadiidkan marka ah, ah, xadiidkan sidoo kale culamada qaarkood waqfigay rajaxeen riwaayat riwaayada waqfigay rajaxeen qaarna waaba daciifiyeen sida ibnulqadaan oo kale ibnulqadaan ilfasi oo kale laakiin xadiidku daciif ma aha ibnulqadaan hal dariiquu ka daciifiyey bayaanullahm walyahaam oo wuxuu yihi xadiidkan eh, ciladiisa yaxya bnu abi xaya ayaa ku jiro nasaa-i iyo keyrkiisa daciifiyeen laakiin yaxya bnu abi xaya hal dariiqo uga jira laakiin duruqda kaleo xadiidka abi xaya kuma jiro ibnu xajar marka talkiisulxabiirka ayaad ka fiirinay nacam waa xadiidka marka dariiqan duruq ayuu ku keenay saxeexa iskood u ah marka waqfiga iyo rafciga iscaaridayn hadee gundar iyo xadiidka shucbaa werinayo asxaabu shucba asxaabu shucba gundar iyo rag badan mawquufay xadiidka ka dhigeen ibnu cabaasay ku ekeeyeen oo nebiga uma aynan koriyeynin laakiin rag kale iyaguna hushayb ibnu bashiir oo kale oo tiqa ah abu nuux quraad abu nuux quraad abu nuux quraad isagana oo tiqa ah iyo sidoo kale waxaad ku dartaa sulaymaan bnu xarbin abu ayuub alwaashixi oo isagana rijaalulbukhaari iyo ah iyo keyrkiis oo asna tiqa ah saddexdoodaba shucbay ka wariyeen xadiiska isagoo marfuuca idan marka xadiidkan wax shuduud la yiraha kuma imaan karaan waqfiga iyo rafcigana de waqfiga rafcigaa la rajaxa hadduu maxaa yal rafcigu waa ziyaadatu waa ziyaado ziyaadadana marka hal siqa maahna waa siqaad dhan baa ziyaadinay marka xadiidka marfuucanna waa u mawquufanna waa labada marka dalaaladiisa laakiin maxaa laga qaadana falaa salaata lahu macnaheed dabcan falaa salaata lahu waxaa loo jeeda salaad kaamila malaha salaad kaamila malaha lana si axaadiista kale loo iyo tan ibn lqayim laakiinse wuxuu leeyahay falaa salaata waxaa lagu xambaarayaa sideedaas waxaa la leeyahay maba ka ansaxaysaba salaada taasuu rajaxay xadiidkii hore salaatu ljamaacati afdalu tafdiil laysa calaa baabihi isaga ujawaab kan soo socdana bal aan ku daran wacan yaziid bn lswad radia allahu canhu anahu sallaa maca rasuulilahi buu la tukaday sala allahu alayh ali wasalam salaata subxi salaada subx lkhayf buu kula tukaday oo masjidulkhayb ayay ka dhacday jamaraadka u dhow meesha markaa iyo jimaarka la tuurto u dhow yahay ayb falamaa sallaa rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku marka uu tukaday idaa huwa waaba isaga oo birajulayni laba nin ay yihiin labadaas nin oo lam yusalliya aan tukanin laba ninooba arkay oon tukanin dadka aan la tukanin fadacaa bihimaa waa u yeeray nabiga caleyhi isalaatu wasalaam faji-a waa loo keenay bihimaa labadii nin tarcuddu xaal ay ay yacni ruxmayso ay dibaaxanayso tarcuddu xaal ay dibaaxanayso ay gariirayso faraa'isuhumaa yani eh, alfaraa'is waxaa la yidhaahdaa eh, hilibka u dhexeeya waa jamcu fariisa waa hilibka u dhexeeya dhinaca iyo garabka hilibka u dhexeeya qofka dhinaciisa iyo garabkiisa meelahaas oo kale marka hilibka meelahaas ku yaal ou dibaaxanayo oo qofka mararka qaar ou naxo iyo kale ayaa marka ay dibaaxataa waa jamcu fariisatin wahiya laxmatu allatii ama wahiya alluxmatu alatii bayna aljanbi waalkatif tahtazu cinda alfazac waalkhawf tarcuddu xaal ay dibaaxanayso faraa-ishumaa diracooda iyo iyo garabkooda hilibka udhaxaysa faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi maa manacakumaa maxaa idiin diiday an tusalliyaa inaad tukataan macanaa anaga nala tukataan qaalaa waxay dhaheen qad sallaynaa waan tukana feri xaalinaa guryaheenaan kusoo tukanay xaafadaheena xaafadaheenaan kusoo tukanay qaala wuxuu yidhi falaa tafcalaa ha samayninina idaa sallaytumaa haddaad tukataan feri xaalikum aad kusoo tukataan xaafadihiina uma adraktum aad soo gaartaan alimaama imaamka walxaal lam yusalli imaamkiina ounan tukanin fasalliyaa macahu la tukada fainahaa iyadu midaan dambe lakum idinka waxay idin tahay naafila sunnay idin tahay rawaahu axmedu wallafdu lahu wathalaatatu wasaxaxahu tirmidiy wabnu xibaan xadiidkan marka waa saxeix oo tirmidi wuxuu yihi xasanu saxiixu xadiidkan kii hadda aan soo dhaafnay wuxuu u dabageliyey maxay tahay u dabageliyey salaatulfardi inay ansaxayso yani nabiga caleyhi salaatu wasalaam ma uusan dhahin mm. midda dambe midda dambe sunna idiin noqonay markuu yidhi maxaa ka dhalanayna tii hore inay ansaxay tii hore inay ansaxaa ka dhalanay laakiin lqayim wuxuu uga jawaabay masalada nimanka waxaa laga yaabaa guuri asxaabulacdaar inay dhahay ninkii cudur daar ulena jamacada ku tukan karaa jamacadaha waa tukan karaa xadiidkan marka yatadaraq eh, yatadaraqu caleyhi ixtimaalaad ixtimaalaada xadiidkan ku imaanaysa waxaaba suurtagal u leeya jamaaco kusoo tukadeen xataa markay leeyihin qad sallaynaa fii rixaalinaa keligood inay tukadeen lagama fahmaayo xaafadoodii oo dheeray inay kusoo tukadeen jamaaca laga yaaba isaajkii markay imaadeen iska fariisteen oo nebigu marka uu leeyahay war jamaaco kusoo tukada ama eh, madaad xaafadihiina kusoo tukataan jamaacadii oo lagu jira masaajka ad soo gashaan la tukada jamaacada sunna idiin noqon ixtimaalaadkaas marka xadiidkan daliilka ay marka qoladan u rabto in ku dhaboobay naam xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa qofku marka haduu masaajid yimaado isa soo tukaday inuu masaajidkaasna jamaacada la tukado oo ku darmo leanna inuu gooni asaga usocnaado qolo kalena ay tukato wuxuu u keenaa qofka suudani yani yani suudani in laga laga qaato ayuu keenaya oo marka la yidhaha qof masaajid fadhiyo la arko dadkiina ay jamaacada ku jiraan war ninkaan muuse muslim ahayn alaleey kal fadhiya mise qofka muslimkaana lama rabo inuu isgeliyo maxalli tuhma inuu isdhiga lama rabo laakiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam eh, markii labadii saxaabi ay ku arkeen isagoo safiyo la socdo markii nebiga ku yidhi oo ay eh, socodka boobsiiyeen eh, tartiibtiina calaamsli kumaa inahaa safiya safiya waaye marka nebiga muxuu saa u yeelaa waxau iska inaa yani tuhunoo dhan ayuu nafsadiisa ka tuuraa dadkan kalena waa u danaynayo suu dani hadday u qaadaan nebiga dembi weynay ku dhacayan marka qofku lama rabo inuu yiraani maxaa iga galay waxaan ahaana isoog waxaan ahaani ilaaha isoog inuu yiraa lama rabo haddii mawqif adiga qofka uu isdhihi karo war ninkaan maanta maxaa ku dhacay inuu iscadeeyaa la raba uu yiraa war meeshaan waxaas waxaasan u joogaa intaasaan kaleeya anuu wax kale uma joogi inuu dadka usheega khaasatan qofku weliba hadduu yahay de qof oo dacwo iyo diin iyo laga qaadanayo hadduu yahay culimada ibnu xajar iyo daqiiq iyo waxay leeyihiin aakadayba isagoo ku tahay laana haddii kale diinkiisa dhabaa ah laga tegaa marka faa-idadii laga faa-iideysanaya dadka ka tegaya haddii uusan meelaha tugmadan uusan iska ilaalinin hadday dani ku kaliftana waa inuu dadka u caddeeya oo yiraahdo meeshaas xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa salaadan dambe marka inay sunno noqonayso naafila ay qaar marka laba qowl baa ku jirta xadiidkan macnihiisa qaara waxay odhanayaan fa inahaa lakum tan damiirkan wuxuu u noqonaa fa inahaa salaadii hore aad soo tukateen lakum idinka waxay idin tahay naafilatun naafila idintaa sunno middaan aad jamaacada la dukateen waa waajibkii waa waajibkii ka dhahay qaara saas u qaarna waxay leeyiin midda horaa waajibka uu ku dhacay midaan dambe a sunna taasaana loo badan yahay idaana raajib fa inahaa midaan dambe oo jamaacada aada lagula tukateen aada ku tukanaysaan lakum idinka waxay idintahay naafilatun sunna midda horaa waajibka uu ku dhacay midda dambea sunna ah ala garta marka meeshaas fa inahaa lakum naafilatu lakumaa naafila naafila idinka rawahu axmed walafdu lahu alaatatu saxa tirmidi ibn xibaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi inamaa wax kale ma ahane jucila alimaamu imaamka waa la yeelay oo waa la sameeyey waa la amray liyutama bihi in lagu daydo inamaa wax kale ma ahane jucila alimaamu imaamka waa la yeelay liyutama bihi in lagu daydo listening faidaa kabbara haddii uu kibaarto allahu akbar yira fakabiruu idinkana allahu akbar dhaha walaa tukabiruu ha takbiirsanina xataa yukabir allahu sawka takbiirsan waidaa rakaca hadduu rukuuc farkacuu rukuuca walaa tarkacuu ha rukuucinina xataa yarkaca ilaa idanka u ka rukuuc waidaa qaala hadduu dhaho samica allahu liman xamida faquuluu idinka dhaha rab allahuma rabbana laka alxamdu dhaha ahayd waxaa laga qaadana marka imaamka hadduu samic allahu liman xamida yiraa ma'muumku rabbanaa laka alxamdu buu ee samic allahu liman xamida tasmiic iyo taxmiid ma jamcina rabbanaa walaka alxamdu ama rabbanaa laka alxamdu allahuma rabbanaa laka alxamdu ama allahuma rabbanaa walaka alxamdu lianna maxaa yeelay fiimaa naclamu riwaaya sariixa oo in ma'muumku ou samic allahu dhahayo soo bilaabaas ma hayn lii waxaa un lahaayeen salluu kamaa ra-aytumuuni usalliiduisha saad aragteen inaan u tukanayo u tukada markaasaa waxay yidhaahdeen nebigu samac allahu buu yidhi adna dheh marka laakiin hadda ninkii na yidhaahdo nebigaagu wuxuu ku leeyahay sala allahu calayh ali wasalama haddii samica allahu liman xamida imaamku ou dhaho adiga rabbanaa walaka alxamdu ninkii amarka nebiga fuliyey soo salaaddii nebiga ma tukanin marka ma tukanin taasaasaa ugu jawaabayna sallu kamaa ra-aytumunad waa caam xadiidkana meel khaasoo kusoo arooray waana san la hormariyo qaar kalena waxay leeyihiin imaamka allaahuma rabbanaa walaka alxamdwalaka alxamdudiisa sida aan xadiidkan loogu sheegin ayaa samica allahu liman xamidadiisana ma'muumka aan loo sheegin marka imaamkuna allahuma rabbanaa walaka alxamdu waa dhahaa ma'muumkiina tiisa lama sheegin asna ha dhaho samic allahu laakin imaamka waxaa la yidhi waidaa qaala hadduu imaamku dhaho samic allahu liman xamida allahuma rabbanaa walaqad xamdu inuu dhahaya lama sheegin imaamka saasoo kale waa dhaheen midaan imaamkuna waa dhaha allahuma rabbanaa ninka samica allah taas yar jawaabteedu waxay noqonee imaamku waa soo aroortay inuu labadaba jamciyo bukhaarigeyna kusoo aroortay iyo eyrkiisa oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray markuu rukuucda kasoo kacay kaana yaquulu samic allahu liman xamida markau si fiican u ekaadana rabbanaa walaka alxamdu u dhihi marka waa sugnaatay imaamku inuu marka labadaba u dhaxo laakiin in ma'muum samic allah uu soo bilaabay fimaa macluum ogn masalada suyuudi kitaabu risaal ka alifay eh, alimaamu shaaficina wuxuu ku tegay in tasmiica imaamka samic allah uu soo bilaabo ayuu ku tegay imaamu shaafici sheekh alalbanina midaas imaamu shaafici u rajaxay saasuna isaguna marka eh, sifat salaadka iyo kutubaha uu ku sheegaa marka allahu aclam sidaan ibnulmundir allahuma rabbana walaka alxamdu in la dhow rajaxa oo aan samic allahu maamuumka uunan ka bilaabeynin xadiidkana wallahu aclam nafkiisa saasaadaas waidaa sajada hadduu sujuuda imaamka fasjuduu sujuuda idin walaa tasjuduu ha sujuudinin xataa yasjuda ilaa imaamka u ka sujuuda waidaa sallaa hadduu tukada qaa'iman istaag hadduu ku tukado fasalluu tukada idinkana qiyaaman istaag ku tukada waidaa sallaa hadduu qaacidan xaaluya ku fadhiyo fasalluu tukada qucuudan idinkoo idinkana fadhiyo ajmaciina dhammaantiis hadduu fadhi ku dukanayna fadhi ku dukada masaladan idana marka imaamka in looga daydo istaaggiiyo fadhiga waxaa weeyaan laba qowl baa ugu mashhuursan culimmada aqwaashooda <coughs> qowl ay qabaan imaamu shaafici bukhaari xumeydi shaykhu ay qabaan oo ah in la nasakhay xukunkan dambe leanna nabiga calayhi salaatu wasalaam mar uu dhaawacmay ee marka asxaabta ay soo booqdeen ayay la tukadeen gadaashiisay ku tukadeen nebigu fadhi ku tukanaa ayagu waa istaageen nebigu waxau u ishaaray fariiskiisa markii dambe laakiin nebiga jiradii geeridiisa oo u dhib o yani sakraatulmowtka markuu saarnaa waa kii inta soo baxay fadhi ku dukaday nebiga abuubakarna ou dadka mubaliq oo u ahaa maadaama nebiga codkiisa aan la maqlayn abubakaraa dadka gaarsiinayo salaada nebiga afcaashiisa iyo aqwaashiisa dadku waa taagnaayeen abuubakarna waa taagnaa nebiguna waa fadhiyey isagoo imaam marka waxay leeyihiin midaanaa dambeysay kii hore waa la nasahatanaa lagu nasaxay imaamu shaafici iyo xumeydi iyo bukhaari xataa sida qaabka uu marka wax u wada marka la fiiriyo imaam axmedka xadiidka waa jamcinaa culi labada xadiid naski in la aada maahana waaba la jamci karaa xugna imaam axmed imaamku wuxuu ku bilaabaa la fiirinaa bul hadduu imaamku ku bilaabay salaada fadhi hadduu ku bilaabay waa la fadhiisana leanna xadiidka hore nebigu fadhibau salaada ku bilaabay marka waa hala fadhiista kan dambe oo markuu dhiban raba agteeda ahayna salaada istaagay ku bilaabay abubakaraa bilaabay abuubakar iyo asxaabta hawda taagnaani marka leeyahay haddii fadhigu gadaal uu ka yimaado oo imaamka uu fariisto laajli cudurdaar ama caarid dartiis imaamka uu la fariisto dadka asaga ka dambeeyo istaagoodii baaqi isaga ahaan istaagnaan hadduuse imaamku fadhi ku bilaabo salaada dadka kale dhama fadhiisana fadhigi ku tukana qiyaamka rukni soo ma ahayn haddaad tiraahdo imaamkan isaga maba istaagi kareen laakiin adigoo istaagi kartaa maxaa u istaagi weysa hadaa dhahda waxaa lagu jawaaba nebigu mause kale aqoonin arkaanta salaada isaga nebigu wuxuu u yidhi fariista iyagoo awoodo inay istaagaan ayuu ka celiyey fariista u yii nebigaan arkaanta kale aqoonin madaa baraay marka rasuulka aleyh isalaatu wasalam marka waxaa la odhanaa imaa in jamciga lagu tago sida imaam axmed uu ishaaraayo ama imaa in lagu tago qofka uu yiraa waa xadiidkii horaa mansuuq kan danbaa lagu nasa labadaas masla laba masla oo laga qaan waayo inkastoo in la ay ka raajixsan tahay naskiga leanna adilada marka hore jamciyaa lagu dayaa haddii jamci loo waayo waxaa lagu dayaa taariikhdaa la fiiriyaa haddii taariikhdii la garo waayo oo si loo nasaqo haddii taariikhdii la garo waayo markaas tarjiix laakiin icmaalu daliileynay labada daliiloo la isticmaalaa ka ooleysan in hal daliil keliya la qabsado naskiguna hadda marka waxaa weeyaan xugun noocaan oo kalea marka hadii haddii makraj kale loo helayo makrajka kale la aado rawahu abu daawuud baa weriye hada lafdigu kan waa lafdiga abu daawuud wa asluhu xadiidka asalkiisana fi saxiixayni buu ku sugan yahay marka fiiri xadiidka asalkiisa saxiixaynku ku sugan yahay riwaayatu saxiixayn ma unan soo qaadan tan abu daawuud uu soo qaatay lana riwaayada abu daawuud waxay dheer tahay walaa tukabiruu xataa yukabira walaa tarkacu xataa yarkaca ayay dheer tahay marka taasna ziyaadad waxaa ku jiro bayaan marka riwaayada abu daawuud saas usoo qaatay wallahu aclam marka wabilahi tawfiiq sala allahu wasala ala nabiyina maxamedin